bsm اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilaahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamed waalihi wa صaxbihi ajmaciin <clears throat> almafcuulu lahu ama almafcuulu liأjlihi aw min أjlihi qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala yunsabu mafcuula lahu اlmasdaru in abaana tacliila kajudwa abaana tacliila kajud shukra wadin yunsabu mafcuula lahu lmasdaru in abaana tacliila kajud washuk yunsabu mafcuula lahu lmasdaru in abaana tacliila kajud shukra wadin wahuwa bima yacmalu fiihi mutaxid waqta wafaacila wain shardu fuqid fajrurhu bilxarfi walaysa yamtanic maca shuruudi ka lizuhdin daa qanic wqala an yasxabaha almujaradu wاlcagsu fi masxuubi al waanshadu laa aqcud اljubna can اlhajaaءi walow tawaalat zumar اacdaai waxaan ku jirnay mafaaciishii waxaan ka soo hadalnay mafcuulu bihi iyo abwaabtii asiga cilaaqa la lahayd waxaan ku soo xijirnay masdarkii oo huwa abulmafaaciil la dhihi karo walidaalika waxay ku magacaabeen mafcuula muطlaqa maanta waxaan ka hadlaynaa mafcuulu lahu ama mafcuulu liajlihi ama mafcuulu min ajlihi waxa weeyaan tasmiyadiisa sida ay ku tusinayso ficilka dhacay midkuu sababtiisa u dhacay a mafcuulu lahu la yidhaahda ficil baa dhacay hadda waxaa tidhi mathala jiئtu ragbatan fiika jiئtu ragbatan fiika haddaad tidhaahdid imaashadaadi waxaa sabab u ah oo keenay in timaada maxaa raqbadii waa marka raqbadaasa mafcuulu liajlihi layihahda bimacnaa ana aladii waqaca alficlu lisababihi aw liajlihi huwa almafcuulu lahu markaasuu musanif wuxuu ku leeyahay yunsabu waa la nasbiyaa almasdaru masdarkii hadda aan kaaga soo hadlay waa la nasbiyaa mafcuulan mid la sameey xaal uu yahay lahu liajlihi wax loo sameeyey goorma waa in abaana tacliilan cilo haddou muujiyo miithaalkeedii ka jud wax deeq weeyaan shukran lilaahi calaa maa ancama wa din ateec dintaas waa iska tamaamulbeyt weeyaan laakiin ka jud shukran macnaha wuxuu ku leeyahy wax deeq laakiin maxaa wax u deeqaysaa macnaha deeqsi noqo wax bixi marka lagu leeyahay maxaad wax u bixinaysaa waxaa weyaan shukra lilahi bmacnaa ana albaacitha laka calى hada اljuud huwa shukru lilahi calى ma ancama bihi lana hada اlmaala asluhu lilahi tabaaraka wa tacaala manahu bihi calayka faanta taquumu shukra lilahi calى ma mana bihi calayka an tuadiya tilka alxuquuq markaasuu wuxuu iri wa huwa masdarugii mafcuulu lahugii mutaxidu mid la midoobay waaye bimaa yacmalu fiihi wax asiga ku camal falayo waqtan iyo wafaacilan ou kala midoobay wa in sharطun fuqida wa in fuqida sharطun shardi haddii la waayo fuqida fajrurhu jar bilxarfi ku jar walaysa jarkina ma aha yamtanicu mid mid reebtoon ma aha maca shuruudi shuruuda haddii la hela dhammaanteed xataa jarka ma reebtoono mithaalkiisi waxa weyaan ka lizuhdin daa qanic daa ninkan qanicun waa mid qanacsanoo lizuhdin liajli zuhdin marka musanifka wuxuu meesha noogu sheegay ahamu shuruudi almafcuuli lahu mafcuuli lahu in la helo shuruudda ugu muhiimsan uu noo sheegay oo marka hore waa inuu horta masdar ahaadaa nuqdadaas waa shardiga koobaad shardiga labaad an yufiida tacliila cilo waa inuu faa'iideeyaho an yakuuna cilata liwuquuci اlficli ثaalitثa an yataxida maca caamilihi fi اlwaqti raabica an yataxida macahu fi اlfaaciliyati ayb waxaa musanifka keliya ah oo ka maqan oo cibaadadiis laga fahmaya an yakuuna qalbiyan mafcuulu lahuna baacithka masdarka uu ka dhacayo waa inuu noqdaa afcaal qalbiya inuu noqdo waay shantaas shardi hadii laga helo yaa mafcuulu lahu la heli karaa haddii la helay nasbadiisa waajibta ma ida tawafarat hadihi shuruud yajuusu nasbuhu mafcuula lahu wayajuusu jarhu bilaam laakiin in ikhtala shardu min tilka shuruud alkhamsa yajibu jaruhu bilaam intaas weeyaan marka hadda waxaan idhi miithaalka shuruuda dhammaystiranay ka jud shukran ka bal soo qaado shukran hadda fiiri masdar ma yahay masama shakara shukran nacam masdar uu yahay thaaniya qalbi ma yahay mase waxa weeyaan eh, eh, cawaamil kale oo jawaarixda ka dhacdo ashukru ayna masdaruhu min alqalbi labo eh, shardiga an yakuuna cilatan marka lagu leeyahy kajud shukran shukrigii huwa albaaciثu laka cala aljuud ma ahano nacam cilo wuu yahay jiئtu ragbatan oo kala kamide sadex itixaaduhu bilmucalali bihi waqta waxaa weyaan ficilka asiga ka horeeyo iyo iyo kan masdarka ah inay isku waqti yihiina la rabaa yacni waqt aljuud lama tajuudu bilmaani yakunu macaka shukru lilahi calى hadihi الnicam bmacnaa anahu yatawaafaqu waqt اljuud maca waqti eesh ashukri oo ma aha inaad xoolihii bixiso kadib aan ilaahay ku shukrina maaha lakin albaacith calى اlficli huwa ashukru waa isku markaa hal waqtigay dhacaya faacilka inay midoobaanaa la rabaa aladii yajuudu bilmaal waladii yashkuru llah man huwa shaksu waaxid wa halkaas nin isla ahaada marka intaas shuruud markay dhammaystirmaan yaa la dhihi karaa mafcuulu lahu baa la heli karaa haddii la waaya masdarnimadii ka qowlihi tacaala waalarda wadacahaa lilanaami hadda lilanaami cilo way tahay cilatu wadci lardi maxay tahay min ajli lanaami makhluuqaadkaana daraaddeed loo dejiyey laakiin lamaa saarat ilanaam jamac oon masdar ahayn wajaba jaruhaa bilaam walarda wadacahaa lilanaam a lyiri anaaman lama dhihin liannahu masdar ma aha cilaba ha faa'iidayso oo cilat lwadci ha noqoto laakina masdar ma laha mida ka labaad waxa waye an yakuuna qalbiyan aniriya waxaa ku baxay qowl اllahi tacaala walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin awlaadkiina hadilina min imlaaqin min ajli imlaaq gaajo awgeed fiiri gaajada masdarkeeda baطni waa qalbiga ma ah wbitaali wajaba jaruhaa bilmiim bilmin aa lagu jaray walaa taqtuluu awlaadakum liana albaaciثa calى qatli awlaad huwa اlimlaaq lakin ilmaaq in kaana masdara laakinahu laysa qalbiyan ayib laakin bkhilaaf walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaq haddii la yidhaahdo khashyada masdarkeeda waxaa weeyaan alqalbu walidaalika laba aayad baa kusoo kala aroortay aayadna walaa taqtuluu awlaadakum min imlaaqin wa ukhraa walaa taqtuluu awlaadakum khashyata imlaaqin mida khashyata imlaaqin mafcuul lahu waay mida min imlaaqinna ma ah ayib waxaan iri waa inay haddana caamilka ay ka midoobaan faacilka waktiga waa inay ka midoobaan waktiga haddii ay ka midoobi waayaan oo taqadama alficlu calى اlmafcuuli aw اlmafcuulu calى اlficli falaa yusamaa falaa yajuuzu nasbuhu ka qowli الshaaciri fajiئtu waqad nadat linowmi hiyaabaha lada sitri ilaa libsat almutafadili ninkaas wuxuu le imru alkaysa wuxuu leeyahay waa nin aada wuxuu ahaa oo majuun ah oo naagaha ku waalan wuxuu ri faji'tu waan u imid maxbuubadaydi walxaal qad nadat ay siibtay thiyaabaha linowmin ay u siibtay lada sitri meel iyadoo macnaha ku asturan oo markaan yani meeshay ninka markuu qofka keligiis gurigiis iska yahay dharka gaarka uu qaato keligeed ayadoo qabto yaan si oo lama filaan ah usoo xaluushtay kule macnaha macsi iyo fisqi buu rabaa inuu kaaga sheeke marka fiiri hadda faji'tu ficilki iyo nawman oo masdarki ah waqad nadat linawmin hiyaabaha nadat dharkeeday iska siibtay buu iri marka dharkii bay iska siibtay linawmina isaga siibtay nawman muxuu dhihi waay lannahu naama nawman masdar waa yahay wuxuu u dhihi waay baa lagu leeyahay liannahu waktiga dharka la siiba iyo waktiga nawmka isku mid maha waa kala dib dhacaya qofka markuu dharka iska dhigo dharkii caadiga ahayoo dee magaalada lagu socdaa loo jeedaa kii marku iskaga dhigo dharkii hurdada u gurto macnaheedi ma aha inuu hori markaba dharkaba hurdada u qaato inuu hori ka hurdaa ma ah yani mudday qaadanaysa arta qofka sariirta yani uu ku ku eh, gadgadoomayaa waxbuu ku fikirayaa xaalaadkii maanta ugu dambeysay xisaabaad wax badanoo kadib ay hurdada imaanay marka waqti eh, eh, khalci thawb iyo waqti noom waa kala dib dhaceen marka lam yجuز nasbhu banahu mafcuul lahu bal wajaba jarhu bilah mxuu iri waqad nadat ay siibtay linawmin hiyaabaha ayib macnaha waktigan isku mid ahayn lannahu waktiga dharka la siiba iyo waktiga la hurda waa kala dibdhacaya laakiin hadda fiiri kajud shukran waktiga aad wax bixinaysid qalbiga waxaa kaaga jira inaad ilaahay ku mahad celiso xoolahan uu ku siiyey waa isla wada muraafiq w hadday faacilka kala duudaan ay ku kala maqnaadaanna waa lamid wa inii latacruunii lidikraaki hizatun owri ninkii shaacirka ahay waxa weeyaan fiiri hadeertaan wa inii latacruunii waxaa igu soo dirinayso lidikraaki adiga markaan ku xasuusto hizatun uu macnaha galiilya iga kacayso kama اntafada اlcusfuuru balla lahu اlqatru waxaan la mid ahay buu uri kulamaa aan maagtayde oo maxbuubada aan xasuusto waxaa weyaan shimbir markuu roob ku daa ou roobka ka qoyoodo markaa waa hurgufaa macnaha waxaa weyaan garbabkiisa wuxuu saas u yeelaa marka inay la soo socdaan marka wuxuu leeyahay waxaa igu imaanayso mar allaale markaan ku xasuusto Eh, waxaa igu soo dhacaysa buu ku leeyahay eh, maxaan ku irahdaa galiilya iga kacayso waxa way qofkaas wuu ku wen yahay ayib maxalu shaahidka marka ada waxa weeyaan wa inii latacruunii lidikraaki fa ina cilata curuwi اlhiza markii qofka waxa ku soo dhacayaan cilada keentay waxa weeyaan gayra علة الهزة labadii waa ku kala duwan yihiin lianna waxa oo waxa keenayo qofkan wa inii latacruuni lidikraaki hizatun waxa keenayo maxaan ku iraahdaa hizadii waxa keenayo waa maxay xasuuskii waay waxaa qofkan markay kusoo dhacayaan inuu macnaha eh, ku yimaado marka yani wuxuu leeyahay lidikraaki xuskaas wuxuu cilo u yahay hizada ama galiilyada oo qofka ka kacayso marka faacil lxiza maxaa weeyaan dikraaki wa faacilu lcuruwi waxaa soo dirinayane wa faacilu dikraana waxaa weeyaan qofka wax xasuusanayna mutakalim waay marka dikraaki ninka wax xasuusanaya waa mutakalimki dikradiina waxay keentay markuu wax xasuustana waxay dhalisay hisadii bay dhalisay qofkii inuu macnaha eh, ay ku kacdo marka laba faacil waay faacilu dikra ninka wax xasuusana waa mutakalimka oo shaacirka ah xasuuskii waxay dhalisay ayadane jirkayna galiliya kaa dhacda fiiri marka midba ficil yuu keenay faacil adikra huwa almutakalim wa tarataba cala dikraa hizatu liljismi marka laba faacil waay midna waa mutakalimka midna xasuusta oy ka dhalatay hizadii waay labadaas awgeed maadaama faacilka uu iskhilaafay yaa la yihi markaan waxaa waajib ah in laam lagu jaro oo markaasuu ri wa inii latacruunii waxaa igu soo dirinayso lidhikraaki adiga markaan aan naagyahay ku xasuusto hizatun yani galiilya iga kacayso kama intafada alcusfuuru balla lahu alqadru waxaan lamid ahay shimbir waa nooc cusfuurka waa nooc min aطuyuur cusfuur oo roob qooyey marka garbihiisa uu saas u hurgufay oo kalees xaaladiisa ayaa igu imaanaysa buuri marka shuruudaas haddii la waayo calaa kuli xaal mafcuulu lahu waa la macnaha macnihii mafcuul lahu waa ka yahay laakiin lama nasbinayo yunsabu mafcuula lahu lmasdaru in abaana tacliilan ka jud shukran wadin yunsabu lmasdaru masdarkii waa la nasbiyaa mafcuulan lahu xaal uu yahay midkii sababtiisa wax loo sameey waa goorma in abaana tacliilan haddii cilo ou cadeeyo bimacnaa in waqaca cilata limaa qablahu mithaalkiisii ka judniyahu deeq shukran adigoo ilaahay ku celinaysa wadin ilaahay macnaa deecwa wahwa mafcuulu lahugine mutaxidun waa mid la midoobay bimaa yacmalu fiihi wax asiga ku camal falaya haddaad daa shukran mafcuulu lahu mansuub wcalaamatu nasbi fatxa daahira wanaasibu huwa ficlu jud waay mafcuulu lahu yaa ku camalfalay ficilkaas ama wasfi kuwii aan hadda soo sheegnay mafcuulmasdar markan ka hadlaynay alcawaamilu fi lmasdar way badan tahay minha alficlu minha almasdaru minha alwasfu wahaakada ayib marka wahwa mafcuulu lahugii mutaxidu mid la midoobay waaye bimaa ficilkii yacmalu fiihi ama bimaa caamilkii dhe saasaa ka caamsan liannahu laysa sharطa an yakuuna alcaamilu fiihi huwa alficl waxdahu wa inamaa yacmalu اlmasdaru fiihi ayda waqtan mid kala midoobay weeyaan waqtiga ficilka ou dhacayo iyo waqtiga oo macnaha mafcuulu lahuga dhacaya in isku waqti ahaadaan haddaan ku irahda ji'tu raqbatan fiika ficilkan majii'a markan soo bilaabay waxaa qalbiga iga jirtay in aniga aan ku imaado wax idi siisid raqbatan fiika saas wa wa faacilan waa ka midoobay oo bimacnaa ana aladii yafcalu lficla min ajli mafcuuli macahu min ajli mafcuuli lahu waa inay mid noqdaan wain fuqida shardun shardi haddii la waayo fuqida la waayo fajrurhu jar masdarkii bilxarfi ku jar in ikhtala shardu min hadihi الshuruud alatii sabaqat yajibu jaruhu bilaami bilxarfi laam waay walaysa yamtanicu walaysa jarkii walaysa jarkii ma ahaado yamtanicu mid reebmooda maca shuruudi shuruudii haddii la hela xataa mid reebtoon ma aha miithaalkeedii kali zuhdin daa qanic daa ninkan qanicun waa zuhdan ay ahayd kula shuruud waa ku dhammaystiran tahay zuhdi masdar waa yahay wazuhdu masdaruhu lqalbu waa yahay mida labaad annahu mutaxidu maca caamilihi oo qanicun oo isim oo faacil ah waqtan wa faacilan waa shuruuddi waa dhamaystay wa maca dalika jaaza jaruhu bilaami oo waxaa layidhahdaa ninkan qanicun midku qanacsan waa lizuhdin liajli zuhdin ou la qanacsan yahay nin xoolo raadiya ma ah marka idaa tawafarat jamiicu shuruudi اlkhamsa jaaza jaaza nasbuhu wa jaaza aydan jaruhu laakin in ikhtala sharطu min tilka shuruud wajaba jaruhu bilaam waqala waxaa yar an yasxabaha اlmujaradu midkii laga eh, maxaan ku iraahdaa alif iyo laam aan wadanin in la hoos dhigo waa yar tahay darabtu ibnii taadiiban haddaad tirahdid darabtu ibnii taadiiban taadiiban taas hadda fiiri shuruudii waa oofsaday waana nakiro oo mujarad can jamiici ish wixii oo dhan waxa waaye waa oofsaday marka waana mujarad can alif walaam marka haddii mafcuulkii ama masdarkii shuruudi hadduu dhammaystirto nakirana ou yahay waxaa wanaagsan in la nasbiyo la yihahdo darabtu ibnii ta'diiban in la yidhaahdaa wanaagsan ko waalcaksu midkaas cagtigiisane fii masxuubi al al midka ay la saaxibtay waay haddii alif iyo laam ou wato yajuusu jaruhu wa nasbuhu walaakina alafdal jaruhu bilaam almuhim waxaa weyaan mafcuulkaas ama masdarka oo mafcuulu lahu dhacayo inuu nakiro yahay iyo inuu macrifayo alwato iyo inuu mudaaf yahay saddexdaas yuu yahay haddii alif iyo laam u wadan inuu nakiro yahay labada iyadoo ku banaan laakiin nasbadiisaa wanaagsan oo darabtu ibni taadiiban aada leedahay haddii al ou wato oo darabtu ibni atadiiba hadday tahay al ou wato labadii waa banaan tahay walaakin jaruhu bilaami awlaa darabtu ibni litadiibi aada leedahay haddii labadii ousan ahayn laakinahu mudaaf ou yahay yastawi اlamraani hadaa tiraa darabtu ibni tahdiiba tadiiban taas waxay ahayd تأديب khuluqihi haddaad tiraahdo idaafaysid waxa weeyaan labadiba waa siman yihiin inaad nasbisid oo tiraahdo taadiiba khuluqihi ama taadiiba ama ama inaad tirahdo litaadiibi khuluqihi lafdigaas haddii uu ansaxaya ma adri laakiin ulajeedada waxaan u jeedaa un in asiga aan miithaaliyo mithaal saxiix aan ku raadiyo asigoo intibaa macnaha wada wato ulajeedada waxaa weeyaan saddex xaalo buu isimkaas leeyahay saddexda xaalo ima an yakuuna mujaradan can ilif wallaam falwlaa fiihi eh, nasbuhu wain kaana masxuuban bihi alif wallaam falwlaa aljaru wain kaana mudaafan yastawi fiihi alamraani intaas weeyaan ayb marka miithaalkiisi waxa weeyaan asigoo oo macnaha eh, asigoo oo oo nakiro a ah, waataan ku miithaalinay eh, darabtu ibnii ta'diiban marka labada waa bannaan tahay ta'diibanaa wanaagsan lita'diibin inad tidhaahdid waxaa ka wanaagsan sidaas dayib hadii alif iyo laam u wato labada waa bannaan yihiin laakiin waxaa wanaagsan annasbu ka qowli الshaaciri falayta lii bihim qowma idaa rakibuu shanu ligaarata fursaana wa rukbaana almuhim haddii alif iyo laam u wato kajud ashukra waa la dhihi karaa ashukra mihaalahan ama ataadiiba labadiiba hadda saasuu ku miaaliyey qaar oo shuraaxdi ka mid ah haddii alif iyo laam uu wato labada waa ku banaan yihiin laakiin laam in lagu jaraa fiican oo darabtu ibnii lita'diibi ina tiraahdi hadduuna karinaa ta'diiban haddii uu marka mudaaf uu yahayne labadi waa u siman yihiin ilaahi wuxuu uri yunfiquuna amwaalahum ibtigaaa mardaati illaahi yunfiquuna amwaalahum ay bixinayaan min ajli ibtigaai mardaat ilah mafcuul lahu waa ibtigaadii ibtigaadii hadeetaan alifna kuma jirto nakirana ma ah laakinahu mudaaf waay waa la nasbiye asigoo lahoos dhigayna waxaa kamid e eh, waina minhaa lamaa yahbitu min khashyat illaahi waina minha lamaa yahbitu min khashyat illaahi khashyat allaahi haddii la yidhahdo waa iska meesha haddii carabi ahaan lahayd waxaa weeyaan mafcuulu liajlihi oo mudaaf ah oo min la geliya waayo marka intaas waxa uu leeyahy musanifka waqala an yasxabaha almujaradu waqala waxaa yar an yasxabahaa almujaradu midka alif iyo laam laga eh, laga dhar tiray in in la hoos dhiga waa yar tahay wاlcagsuna waxaa weyaan kaas cagsigiisa fii masxuubi al midka wato waa cagsigiisa oo in la jaraa badan wa anshaduu waxay ku gabyeen laa aqcudu ljubna laa aqcudu fariisan may aljubna liajli jubni fulinimo awgeed can ilheyjaayi xarbaga dagaal uga hari maayo walow tawaalad haba xariirsato zumaru acdaai acdaada jamaacaadkooda haba badnaatee macnaha fulinimo uga fariisan maayo dagaal ulajeedada marka waxaa weyaan laa aqcud اljubna yuu yidhi aljubna al buu asigoo macnaha oo macrifo ayuu nasbiyey waxay ahayd in la yihahdo laa aqcudu liljubni can اlhayjaa sida fiican saas waay laakiin labadiiba waa banaan tahay waxaa lamid ah laleeyahy qowl shaaciri falayta lii bihim qowma kuwan bedelkooda maxaan u heli waay buuri falayta lii bihim ay bibadalihim qowman idaa rakibuu hadday macnaha fardihii fuulaan shanu ligaarata weerarka macnaha ku qaadaan fursaanan xaal ay yihiin iyo wa rukbaanan kuwaan bedelkooda kuwaas aynan hela ayaan ka jeclaalahay buu ku leeyahy ayib marka waxaa laleeyahay eh, waa markii asigii oo alwata maca daalika si yarna loo nasbiyey waayo ilaahi wuxuu ihi subxaanahu wa tacaala soo idaafasan yajcaluuna asaabicahum fii aadaanihim min asawaaciqi xadara almowti yajcaluuna asaabicahum farahooda waxay yeelaan faraha qeybteeda horaa loo jeedaah fii aadaanihim dhagahooda min asawaaciqi ayagoo macnaha bahashaas biraqdee ka cabsanaya xadara almowti mowt ka cabsashadiisa awgeed xadara waa mafcuulu liajlihi wa maca daalika mudaafna waay wa nusiba labadiiba ayuu u simanay daliil u tahay wa minhu qowl shaaciri waaqfiru cawraaa alkariimi dikhaarahu wa acridu can shatmi la'iimi takaruma wuxuu leeyahy waaqfiru cawraaa alkariimi ninka wanaagsan in cawradiisa waa inan inan sheega waan u dhaafaya idikhaarahu asigaan kaydsanaho maanta hadduu u xumay maalin badanoo i wanaagsinayaa jirtee saasaan u dhaafaya kow wa acridu waan ka jeesanayaa buu ihi can shatmi la ninka xun hadduu i caayana waan ka jeesanaa takaruman anaaba iska saramarinaa buu ri ayib almafcuulu fiihi wa huwa darfan qaala الnaadimu raximah اllahu tacaala aلdarfu waqt aw makaanu dumina fi bطiraadin kahunamkuth azmuna fansibhu biاlwaaqici fiihi mudhara kaana wailaa fanwihi muqadara wkulu waqti qaabilu daka wmaa yaqbalhu اlmakaanu ila mubhama naxwu اljihaati wاlmaqaadiri wmaa siga min alficli ka marman min rama w shardu kowni daa maqiisa an yaqac darfa lima fi aslihi machu اjtamac wma yuraa darfa wgayra darfi fadaka duu tasarufi fi اlcurfi wgayru di tasarufi aladi lazim darfiyaة aw shibhaha min alkalim wqad yanuubu can makaani masdaru wadaka fi darfi الzamaani yakhuru intana wuxuu ka galayaa mafcuul oo la yihahda mafcuulu fiih waa mafaaciishii qeybtii ugu dambeysay waa hal mafcuulun baa noo dhiman oo mafcuulu macahu la yidhaahdo marka waxaa la yidhahdaa mafcuulkan isimkiisa almafcuulu fiihi wa huwa almusamaa darfan darfina waa la yidhaahdaa mafcuulu fiihi waxaa la yidhahdaa huwa maa kulu smin dala calaa darfin mansuuban aw muxamalan bimacnaa fi aw mudamana macnaa fi ama darfigi waxaa la yihahdaa mafcuulu fiih maa dumina macnaa fi biطiraadin aw maa dala cala اdarfiyati mudamana macnaa fi saasaa ugu wanaagsan shaygan inuu darfiya ku tusiyo haddana macnaa fi inuu ximbaarsan yahay waay maa dala cala اdarfiyati mudamana macnaa fi kaasaa waxaa la yidhaahdaa darf musanifkana kanuu ku tacriifiyey fiiri adarfu waqtun aw makaanu duminaa fi biiraadin kahuna mkuth asmunaa adarfu darfgii waqtun waaye aw makaanun waay duminaa la dhexgeliyay oo loo damniisiiyey fii lafdiga fii la geli karo biiraadin si qiyaas ah mithaalkiisane kahuna mkuth asmunaa umkuth nagaaw hunaa fii hunaa asmuna markaasuu wuxuu ku leeyahay kaas tacriifkii waay marka darafkii iyo qeybsqb labadiisii qeyb iyo tacriifkiisu isku kaa dari iyo mithaalkiisi maqdirada ibnu maalik ilaahay uu sifiiri annahu carafa laka adarf mafcuula fiih huma bayana laka aqsaamahu huma carafahu bima laa budda minhu huma mahalahu bimithaalayni darfiyan wa makaaniyan intaasoo dhan hal beyduu ku oofsaday markaasuu wuri adarfu darfigii waqtun imaa waqtun aw makaanun imaa makaanun duminaa la dimnisiiyey bimacnaa waxay ximbaarsan yihiin duminaa la ximbaarsiiyey fii bimacnaa macnaa fii biiraadin si qiyaas ah miithaalkiine ka huna mkuth azmuna umkuth naga hunaa fii hunaa hunaa darfu makaan wa azmunana fii azmunin ayna darfu zamaan waay marka waxaa la rabaa saddex shardi in laga helo inuu sheegi inuu horta darafku tusinayo kow mar labaad inuu bimacnaa fii ximbaarsan yahay mar saddexaad in hadana fiida soo gasho si qiyaas oo mutarid uu yahay ee marna ay soo galin marna uusan diidaynin intaasaa waxaa la rabaa in darfu zamaan iyo darfu makaan ay oofsadaan marka saasuu ku tacriifiyey musanifka marka waxa weeyaan shaygii haddii darafkii laga waayo fiiri hadda darafkii laga waayo qowl اllahi tacaala watargabuuna an tankixuuhuna fi axadi اlmacaani watargabuuna aada jeceshihiin an tankixuuhuna fi an tankixuuhuna inaad guursataan marka hadda fiiri jumladan an tankixuuhuna bimacnaa fi way ximbaarsan tahay lianna ficil raqaba imaa can in la keeno gadaashiis ama fi in la keeno fiidi way ximbaarsan tahay laakiin jumladii tankixuuhuna darf ma ah marka jumladaas waxa weeyaan darf lama icraabay ko midda labaad waa ina macnaa fi haddana uu ximbaarsan yahay haddii fi laga waayo darafba ha ahaato kelimadii hadday bimacnaa fii ayna ximbaarsaneen ayna daraf lama dhahay waxaa kamida qowluhu tacaala yakhaafuuna yowma tataqalabu fiihi اlquluub wاlabsaar waاtaquu yowma turjacuuna fiihi ilى اllah iyo amhaasheeda fiiri yakhaafuuna yowman maalin bay ka cabsanayaan fii yowmin maah maalintaas qiyaamada ah sheegitaankiisa intaanba la gaarin maalinta waxa ku dhex jira isla maalintaasayba ka cabsanayaanbu marka yowmkii bimacnaa fiima ximbaarsano wataquu yowman maalin ka cabsada maalintaaba laga cabsanaabu intaanba la gaarin waxa dhidhici doono maalintaas sheegitaankiisaoo qiyaamada ayaa cabsi keenaysa marka fiima ximbaarsano waxaa lamid a ah, allaahu aclamu xayثu yajcalu xayثu makaankii yajcalu risaalatahu oo macnaha ilahay ninkuu risaalad u dooranay marka yani xayثu ay fii xayثu ma ah xayثu makaanka naftigiisa maqsuud noqday marka yakhaafuuna yowma mafcuulu bihi mansuuba calaamatu nasbi fadxa daahira le maayne yowma mansuuba cala darfiya lama dhahay wataquu yowmana lamid eh shuruudii baa laga waayey macnaha saas waay ayib midda saddexaad musanifku wuxuu iri fii bitiraadin haddana inay ahaataa inay fiida itiraad ay tahay waxaa ku baxdaa laleeyahay duruufta alatii kaana xaquhaa an taأtiya majruura bxarfi jarin laakin nusica minha dalika اlxarfa faاntasabat laysa qiyaasa inamaa samaacan fiiri marka waxaad leedahay dakaltu اdaara wa sakantu اlbeyta wa dahabtu الshaama oo kale haddaad tiraahdeed waxaa laleeyahay laa yajuusu an yucraba dalika darfan maxaa yeelay waxaa lagu leeyahy daar iyo beyt iyo shaam duruuf oo makaaniye ah oo khaas ah waay waxaa noo imaadanta darfiga hadduu makaani yahay inuu mubham yahay kelia un baa darafnimo lagu nasbin karaa hadduu marka daraf khaas noqdo ina fii la geliyo waay ictakaftu fi lmasjidi masjidka daraf waay adiga waad ku dhex jirtaa daraf waxaa weyaan hadda rasaaisha waxa la gelinaya daraf iyo madruufa lakala yihahda warqada aad aada gelisay risaalada warqada ah daraf maya warqada madruuf waay kan aad dhex geliso baqshadaena darafa ah la yihahda marka fiiri waxaad leedahay jala ictakaftu fi lmasjidi jalastu fi lgurfati saas ina tiraahdo lannahu gurfa iyo masjid iyo mashaytu cala ariiqi ariiq ama fi ariiqi ariiq daraf waay oo makaani ah in xaraf jaar la geliyay ahayd marka asal waxay sakantu fi lbeyti wa dahabtu ila shaami wa dakhaltu fi daari inay tiraahay ahayd laakiin carabtiah waxaa laga maqlay xuruuftii fiidi ahay iyadoo meeshaas ka goynayso laysa qiyaasa inamaa samaacan marka yuxfadu walaa yuqaasu calayh marka saddexdaad shardi shaygii waa inuu darafnimo ku tusiyo mar labaad waa inuu hadana bimacnaa fii inuu yahay hadana fiida in la geliya qiyaas inay tahay oo mar kastaba la gelin karo intaas markii laga helo yaa darafkii la dhihi karaa darf makaani ama darfa zamaani marka haddaa tiraa sumtu yowma alaysa sawmuka qad waqaca fi dalika اlyowm asawmu saara darfan madruufan waاlyowm huwa darf marka sumtu ficl wa faacil yowma mafcuulu fiihi ama yowma darf mansuub cala darfiya labadaba waa kuu banaan tahay mafcuulu fiihina waa la yihahda darfna waa la yihahda لأن اليوم sاara ظرفا لصiyaamika fasawmka waqca في dalika اليوم saas waay markaasuu wuxuu ku yihi adarfu darfigii waqtun imaa waqtun inuu yahay aw makaanu imaa makaanun duminaa yani la dhexgeliyey fi duminaa bimacnaa waxaa weya lagu ximbaaray fi oo waxaa u qarsan bimacnaa fi biiraadin si qiyaasnimo ah mithaalkeedii kahuna mkuth waxaa leeyahay manaa dumina inuu ximbaarsan yahay macnaa fi hadday fiidi ku jirto darf ma ah sumtu ywma khamiisi daraf waa sumtu fii ywmi khamiis hadaa tiraahda jaar i majruur waa daraf shaqa kumana waxaa la rabaa fiidi inay qadaran tahay ayna joogin hadday fiidi joogto isim caadi abuu ah noqonaa jaari wa majruur macnaha daraf waa ka yahay laakiin mafcuulu fiihi oo yantasibu bidarfiya ma aha saasaa la rabaa dumina macnaa fii marka lagu leeyahy ina fii macnihiisa lagu ximbaaraa la rabaa inayna fiidi joogina shardi waa markaasu wuxuu ku yiri fansibhu mafcuulu fiihi nasbi bilwaaqici fiihi midka dhexdhacaya ku nasbi mudharan kaana ahaaya mid muuqdo hadii mudharan uu yahay kaana wa ilaa hadduusan muuqanin fanwihi niyeyso muqadaran xaal yahay mid la qadaray wuxuu ku leeyahay alcaamilu fi lmafcuuli fiihi aw اdarfi huwa alwaaqicu fiihi hadda fiir hadaa tiraa sumtu lyowma hadaa tiraahd yowma yaa nasbistay sumtuda ficilkaasaa nasbiyaa lagu leeyahy leesh maarka lianna sawma huwa aladii waqaca fi dalika alyowm alwaaqicu fiihi saasaad leedahay marka marka ama ficil ha noqdo ama maa yaquum maqaama alficli oo kalmasdar aw ismi اlfaaciliin asmaa اlmafcuuliin kulli waa la wada mid marka calىa kuli xaal waxaa lagu leeyahay fansibhu nasbi mafcuulu fiihigii ama darafkii bilwaaqici fiihi midka asiga dhexdhacay mudharan xaaluu yahay mid la muujiyey mudharan kaana mid aal mudharan kaana mid la muujiyey xaal uu yahay wa ilaa hadduusan muuqanin caamilkiisa fanwihi niyeyso muqadaran xaaluu yahay kii la qadaray hadda haddaa tirahdid darabtuhu yowma اljumuca yowmadii mansuubu bidarabtu wa huwa mansuubu bidarfiya ama mafcuulin fiihi ala leeyahay liana darba waqaca fii yowmi اljumca alwaaqici fiihi waay marka haddii uu joogo waaba kaas caamilka waa muuqda haddii uu uu maqan yahayna qadar mataa ji'ta a lagu yiri yowma اljumuca a tiri mataa jiئta jumlo kale oo su-aal ah waay yowmada yaa nasbiyey ficilka mqadarka oo macnaheedu waxa wa jiئtu ywma اljumuca ficilkaasaa nasbiyey marka hadduu muuqdane waxa weeyaan waa sidii la rabay hadduu muuqo waayane waa la soo qadarayaa sidaasuu musanifka u jeedaa ayib markaasuu wuxuu ku yihi fansib nasbi hu mafcuulu fiihgii bilwaaqici fiihi caamilka dhexdhacay ku nasbi mudharan kaana mudharan xaal uu yahay mid la muujiyey kaana yacni in kaana mudharan haddii uu yahay waaba sidii la rabay wa ilaa fanwihi niyeysu muqadaran xaal yahay mid la qadaray haddii markaas muqadarkaa laba qeyb u kala baxay marka qaarkeed waxa weeyaan yuxdafu caamilu darfi jawaazan midka haddan kuu mihaaliye mataa jita lagu yiri meeshaad dhihila jitu ywma اjumca ywma jumca iska leeda caamilkaas waxaa waay jawaazan aa loo waana la sheegi karaa waana laga tegi karaa marna wujuubow noqdaa ka duruufi alatii taqacu sifatan aw silatan aw xaalan aw gayra dalika iyadoo sifa dhacday waxaa ka mid eh, marartu biطaa'irin fowqa gusnin aa tiri طaa'irintaas waa nakiro duruufta aljumal wa shibhu اljumal bacda nakiraati nucuut aa laleeyahay markaad leedahay marartu biطaa'ir naasome طaa'irkoo fowqa gusnin fowqada darf waay mansuub cala darfiya wa caamilkiisa in la sheega ma banaano oo ma dhihi kartid marartu biطaa'irin kaainin fowqa husnin kaa'inintii ama istaqara fowqa husnin lama dhahayo lama soo muujinayo asoo siladii dhaca lamide ra-aytu aladii cindaka midka haddaa kula fadhi horyaan u arkay baa tiri marka cindakadaas hadda waxaa weeyaan waa silatulmawsuulkii bimacnaa istaqaray ximbaarsan tahay mana la sheegi karo xaal iyadoo dhacda ay lamid tahay ra alhilaala bayna asaxaabi ra-aytu lhilaalan arkay bayna saxaabi xaal oo ku dhex jira bayna saxaabi bimacnaa kaainan bayna saxaabi wa waxaasoo dhan waxa weeyaan waa markii in in eh, maxaan ku iraahdaa eh, caamilkiisa in la xadfa ay waajib tahay markaasuu musanif wakulu waqti qaabilu daka wmaa yaqbaluhu lmakaanu ila mubhama naxwu ljihaati walmaqaadiri wmaa siiga min alficli kamarman min rama wa kulu waqtin waqti dhammaantiis waqti maxaa lagala jeedaa kulu darfi zamaana lagala jeeda lannahu darfu zamaan waxa weeyaan waa waqtigiioo soo laalaabtay juz min asaaca wamaa takarara wamaa tadaacafa minha ka bilow thaaniya ka bilow laxda gaarsii daqiiqa ku dar saaca dheh yowm dheh sita saacaad dheh malaayiin siniin dheh kulu dalika maa yatadaacaf min alwaqti darfwaqti la yihahda darfu zamaana la yihahda saaca wamaa takarara minha iyo wixii ka yar ayada jusiyaadkeeda waa ka haddaad tiraahda makahtu malaayiina siniin malaayiin daraf waa haddaad tiraha jalastu saacatan daraf waa jalastu xiinan daraf zamaan waa jalastu saacatan qara'tu maxaan ku ihaha saacatayn kuli darf waay markaasuu wuxuu ku yihi wakulu waqtin darfu zamaan dhammaantiis qaabilu daaka mid in darfnimo lagu nasbiya aqbalayo waay wamaa yaqbaluhu lmakaanu darfu zamaanna nasba aqbali maayo ilaa mubhaman inuu qarsoon yahay maahine naxwu ljihaati jihooyinka iyo wixii lahamide iyo wlmaqaadiiri maqaadiirtii iyo wamaa siiqa wixii laga dhalaaliya min alficli laga dhalaaliyey ka marman oo min ramaa ka ahaatay weeyaan wuxuu leeyahay haddii masalada ay tahay darfu zamaan haday tahay yajuusu nasbuhaa bidarfiya ama mubham ha noqoto waxaad leedahay jalastu hunaa jalastu xiinan ama qara'tu xiinan xiinan min addahri hal antaa cala alinsaani xiinun hataas xiintaas waa godan tahay faacil waayo daraf ma ah hadda waxaa tiri jalastu xiinan iyo jalastu muddatan waa darfu zamaano mubham ah ama mid mukhtas oo gaar ha noqdo sumtu yowma alkhamiisi maalinta khamiista awal iyo aakhira leeda muxadad waay mukhtasaa la yihahda ama macduud ha noqdo waxaad leedahay sirtu yowmayni laba maalinaan socday darfu zamaankii marka waa kaa ama mubham ha noqdo ama mukhtas ha noqdo ama macduud ha noqdo kulligeed waxaa weyaa jaa-is an yunsaba eesh bidarfiya waxaa ku horay darfu eh, eh, almakaan darfulmakaan waxa weeyaan laa yajuusu nasbuhu bidarfiya ila ida kaana mubhaman iyo maqaadiir iyo mashtuqa min ficlihi saddexdaas inuu yahay mubham waxaa la yidhaahdaa maftaqara ilaa gayrihi fii taxdiidi suuratihi asmaa aljihaad oo kale haddaan ku idhaha jalastu amaamaka hortaadaan fadhiistay fiiri amaamaka mubham waaye liannahu amaamaka waxaa weeyaan adiga lagaa bilaabo tasduqu calaa maa amaamaka ilaa kurat alardiya meesha ay ku dhamaato amaamakay soo wadagelaysaa fiir marka meel muxadade ma ah haddana amaamakadaas ma aha shay thaabit e ma aha maa huwa amaamaka fa binisbati laakhiriina khalfahum marka mubham waxaa loo yiri wax meel loogu soo aada lama laha maanta amaamaka ninka wax adiga yani shaygan amaam magac uu leeyahay oo lagu yaqaano weligiisba amaam e ma jirto liannahu qad yakuunu hada shay amaamaka wa huwa binisbati liaakhir khalfahu <coughs> marka saasaa waxaa laleeyahay mubham waa marka jihaadkii amaam iyo khalf shamaal iyo eh, maxaan ku iraha yamiin fooq iyo taxta jihaadki sitia la yidhaahdaa jihaadka waa lix laakiin alfaada loo isticmaalay waa badan tahay yani izaa iyo xidaaa iyo amaam iyo maxaan ku iraahdaa eh, qudaam hadda fiiri amaamim qudaam khalfa iyo waraa kulli waxa waay waa isla wadeen waxaa la yihahda alfaadaas mubham maqaadiirta waxa weeyaan sirtu farsakhan aa tiri farsakha wax la yaqaano waay bariidan miilan waa maqaadiir oo la yaqaano laakiin mubham waxay ku noqotay hadaa tiraa sirtu farsakan farsakhi inte ilaa ay jiha min ayna yabda wa ilaa ayna yantahi hal huwa min alamaam amaama almutakalim xaggiisa may jirtaa mase khalfahu saasa ibhaamka ugu timiday marka sirtu farsakhayni yaad leedahay bariidan irtaxaltu maxaan ku idhaahdaa miilan aad leedahay darafkaas waxaw mubham waxaa lamid eh mashtuqa min maadati ficlihi dahabtu madhaba zaydin jalastu majlisa cumara eh, qacadtu maqcada eh, muxamadin ficilkii masdarkii oo macnaha miimiga ahay iyo ficilkiia isku mid noqday asigana in lagu nasbiyaa banaan waxaa kamid ah le qowl llahi tacaala wainaa kuna naqcud minha maqaacida lisamci asoo ilaahay jiniga noogaga waramay a ilaahay wuxuu iri kunaa naqcudu ay yidhaahdeen wa anaa anaga kunaa waxaan naqcudu minha min asamaai maqaacida aan fadhiisan jirnay meel lagu makaanyaal la fadhiisto lisamci liajli samci masdar marka maqaacidadaas almasdar اlmiim iyo darafki iyo waxyaalo badanaa kulmaya marka qaarkeed hadda masderka waxaa loo jeeda hadeertaan dharf makaana loo jeeda makaan la fariisto marka fiiri maqaacida oo darafkii ah iyo ficilka ku camalafaa naqcudu isku hal maado waay waxaa la diidayaa ina tiraha naqcudu majaalisa ina tiraahd majaalisa iyo naqcudu haba isku macno ahaadaan laakiin isku maado ma aha kanna masderkeeda waxaa weyaan qucuud kanna masderkeeda juluus laba bay ku kala baxeen marka saddexdaas yaa darfu zamaannimo lagu nasbi karaa inta soo hartay waa la hoos dhigayaa xaraf jaara la gelinah waxaa laleeyahay jalastu fi اlgurfati wa mashaytu fi اطariiqi waاctakaftu fi اlmasjidi sidaasaa laleeyahay xaraf jaara la gelina lannu masjid iyo iyo gurfa waa darfu makaan mubhama mukhtas waa masjidka meel la yaqaano go-an waay markaasuu ku yihi wakulu waqtin waqti dhammaantiis oo darfu zamaan eh qaabilun mid aqbalaya waa daaka midkaasoo nasbig in lagu nasbiya darafnimo waa aqbalaya wamaa yaqbaluhu lmakaanu darfu makaan ma aqbalay ilaa mubhaman in mid oo ibhaam ahoo muqadar aan ahayn inuu yahay maahine waxaana kamid ah mubhamaadkii naxw jihaati jihaadkii oo lixd ahay amaam iyo khalfi iyo yasaar iyo yamiin iyo xidaa iyo wlmaqaadiir waxaa weyaan farsakh iyo miil iyo eh, intaasoo dhan waay iyo wamaa siiqa min alficli ficilka wax laga dhalaaliyey ka marmaa oo kale oo min ramaa laga keenay hadda musanifka hadalkiisii hore uu yiri buu meeshaan ku buriyey awl waxaan soo dhaafnay almasdaru smu maa siwa min madluulay lficli ka amnin min amin soo dhaafnay oo macnaha darafka iyo masdarka maxaa asmaa faaciliin iyo faacilka waxaa laga keenay masdarkii haddana wuxuu leeyahy marmaa waxaa laga keenay ramaa laga keenay ramaa ficil ah inay asal u tahay baynamaa ramyan oo masdar ah asal waa sida oo basriyiinta ay qabaan musanifkana uu qabo saas markaasuu wuxuu yihi washardu kowni daa maqiisan an yaqac darfan limaa fii aslihi macahu ijtimaac wa shardu kowni daa midkaan ahaanshadiisa maqiisan ou noqdo waxaa u shardi ah an yaqaca inuu dhaca darfan oo u dhaca limaa caamil ou daraf u noqdo ijtamaca macahu asiga la kulmay fii aslihi kula kulmay midaan dambe waay oo kamarman min rama uu yidhi markii la nasbi karo oo macnaha darfigaas miimiga la nasbi karo waa midka asiga ku camal falay oo ficilka ah iyo darafkaanbo inay masdarka ku kulmayaan oo hadda marma waxaa laga keenay الrmyu baa laga keenay ramaa oo ficilina ramya laga keeni maqaacida qucuuda laga keenay naqcuduna qucuuda laga keenay marka hadday hal masdar iskala yimaadeen yaa la darafkan oo miimiga ah oo mushtaq min afcaalihi ah la nasbi karaa buu ku leeyahy wa shardu kownidaa midkan inuu ahaado maqiisan midkan markii marbaa darafnimo oo darf makaani lagu nasbina markuu qiyaas noqona waxaa u shardi ah an yaqaca inuu dhaco darfan xaal uu yahay mid daraf ah limaa caamil ou daraf u yahay ijtamaca la kulmay macahu maca haada ou macahu maca almimi fii aslihi kula kulmay bimacnaa ana almarmaa huna waramaa kilaahumaa yajtamicaani fi lmasdari wa huwa ramyu intaas unbuu ujeeda laakiin haddii ficilkii iyo iyo darafkii miimiga ahay hadday kulmaan laakiin maadadoodan ay isku mid ahayn ma banaano marka ina tiraa rama eh, jalastu ama ama dahaba marmaa zaydin ma dhihi karis liannahu dahaba masdarkeedu oo dahaaban ah iyo rama oo ramya masdarkii ay ku kala khilaafsan yihiin walidaalika laa yajuusu nasbuhu waxaad leedahay ilaa marma ama fii marma aad gelinaysaa fa baad gelinay wamaa yuraa darfan wagayra darfi fadaka duu tasarufin fi lcurfi wuxuu ku leeyahay wamaa yuraa wixii la arko darfan inuu noqonayo iyo wagayra darfin marna darafou noqonaa marna darafki waa ka baxaa fadaaka midkaas duu tasarufin mid waxaa la yidhaahdaa daraf mutasarif ah fi lcurfi sida laysugu yaqaano shayga haddaad aragtid mara yantasibu darfiyatan wa mara yakhruju can اdarfiya waxaa la yidhahda darf mutasarif ah la yidhaahda mathala waxaad leedahay sumtu yowma اljumucati hadda yowmadi maxay noqotay waa darf suruudina waa ka buuxsantay marna waxaad leedahay yowmu اljumucati yowmu mubaarakun ama yowmu اljumucati sayid اlayaami sayid اlusbuuci ayib marka fiiri yowmu اljumuca markaan hadda yowmu اljumucati mubtada yowmu mudaaf aljumcati mudaaf daraf maba ahaba waa ka baxay darafnimadii mubtada buu noqday sidii hadda aan soo niri wataquu yowman mafcuulu bihi mansuub buu noqday daraf ma ah wahaakada markay wuxuu ku leeyahy duruufta laba u qeybsantaa maa yalzamu darfiya walaa yakhruju canha albatta iyo ma yasiru darfan maratan wa yakhruju can darfiya labadaas ay u qeybsamaan markaasuu qeybtii hore ku hormariyey wuxuu ku yidhi wamaa yuraa darfan wixii la arkaya inuu marna darf yahay iyo wagayra darfin marna uu darfka ka baxaya fadaaka midkaas du tasarufin waxaa la yihahda ficil eh, darf mutasarif ah. fi lcurfi sida laysku yaqaano waxa weeyaan ficil oo mutasarif ah eh, darf mutasarif ah la ayib waxa weeyaan waa darf mutasarif ah oo hadda sidii aan kuu sheegay waay oo hadda waxaad leedahay sumtu yowma aljumca marna alyowmu yowmu mubaarak mubtada i khabar ama yucjibunii alyowmu maalintan abicajib faacilaba noqotay alyowmudaas faacilay noqotay taas marka waxaa la yidhaahdaa waxa weeyaan waa darf oo mutasarif ah markaasuu uri wagayru di tasarufi aladii lazim darfiyata aw shibhaha min alkalim wagayru di tasarufi midkaanan tasarufayn oo aan tasarufka u saaxibka ahayn aladii kii weeyaan lazima darfiyatan darfiya laasimay aw shibhahaa darfiya wax shabaha oo min alkalimi ah hadday kelimadii timaado oo daa'iman taltasimu an takuuna darfan darf hayru mutasarifa la yihahda ama waxa weeyaan shibhu adarfiya oo waa maxay laa yakruju can darfiyati ila naadiran marka kaas waxa weeyaan darf waxaa la yihahda hayru mutasarif ah darafka hayru mutasarifka kamid eh qatu iyo cawdu kamid eh maa facaltuhu walaa afcalhu cawdu weligay ma samaynaani aada leedahay waxaa weeyaan taas darafnimada kama baxaan weligood macnaha daraf bay noqdaan kuwaas marka kaas waa midka hore musanifku kuu sheegayo wamaa yura wagayru di tasarufi aladii lazim darfiyatan midka uu ku leeyahay waa waxaa lamid aha laleeyahay oon darfiyada ka baxaynin lafdiga saxar ah haddii loola jeedo biyowmin bicaynihi bisaxari yowmin bicaynihi daa'iman asna waxaa weeyaan darafnimaduu laasimayo haddii laakiin aya saxar loola jeedo darafnimada waa ka baxaya ka qowlihi tacaala ilaa aala luuطin najaynaahum bisaxar bisaxarin yaa dad baa waxaa laleeyahay duruufta oo alatii talzamu adarfiya waxa weeyaan waa wax yar waay aw shibhahaa shibhahaa waxaa loola jeedaa baa layihi الظروف التي لا تخرج عن الظرفية إلا في xاaلة واaحدة وهي ma إذا كانت مجرورة بمن wixii min in lagu jara mooye caamil kale aana noqonaynin oo waxaa kamid eh sida fowqa iyo ladun iyo wixii sidaas oo kaleyaa ka mid eh. ayib oo marka waxaa weeyaan hadda cinda ka mid ah cinda oo kale hadda fiiri weligeed ay laasimtaa hadday ka baxdane hal mar unbay ka bixi kartaa markii min lagu jaro waxaad leedahay kharajtu min cindihi laakiin ilaa cindihi oo mathalan dhihi ma karaysid min un bay uga bixi kartaa darafnimada inay ka baxdo oo kharajtu min cindi zaydin yaad dhihi kartaa keli ah waxaa lamid eh mataa oo kale iyo ayna ilaa ayna hadda fiiri aynada daraf waay ilaa keligeeday uga baxaysaa ilaa mataa tastamiru calaa haadihi اطariiqa aada leedahay marka adiga cinda iyo maxaan ku iraahdaa mataa iyo ayna iyo wixii lahal ah waxaa la yidhaahdaa eh, daraf oo غayru mutasarif ah lannahu waa darf jaamid oo yalzamu darfiya walaa yakhruju canhu ila naadira waxaa lagu tilmaamay marka darafka oo ah eh, maxaan ku iraahdaa oo multazimka lidarfiya kaasa ayaa laga dhigay ayib markaasuu musanifku wuxuu yiri waqad yanuubu can makaani masdaru wadaka fi darfi الzamaani yakhuru waqad yanuubu masdaru masdar inuu naaib noqdaa la arkaa can makaanin oo ka naaib noqdo darfu makaan wadaaka masdarkii midkaasne oo niyaabada masdarka ou naaib noqdo yakhuru waa bataa fi darfi الzamaani darfu zamaan waa ku bataa marka qad yanuubu waa qad oo ficil mudaaric la geliyey an yanuuba اlmasdaru can darfi اlmakaani qaliil walaakin niyaabat اlmasdari can darfi الzamaani kahiir sidaasuu musanifku u jeedaa marka fiiri darfu zamaankii darfu makaankii waxay la dhihi karaa jalastu qurba zaydin macnaha hadda waxay ahayd jalastu makaana qurbi zaydin makaana darf waa makaankii oo darafka inta la gooyey yaa qurbi oo masdar ayaa naaib loogaga dhigay marka icraabtii oo makaanka la craab ilahay qurbidii la siinaya jalastu waan fariistay qurba zaydin ay makaana qurbi zaydin ay asalkeed ahayd ko marka qurbadaas hadda waxaa leeyahay mansuubu cala darfiya calaamat nasbihi fatxa daahira qurba mudaaf zaydin mudaafu ilayh laakiin taas qiyaas ma aha oo lama dhahay haddan mar kastoo aada u baahatid darfu eh, makaan inaad xadaftid masdar booskiisa ma keli karto ma dhihi kartid eh, aatiika juluusa zaydin adigoo dhehaysid meeshu zayd fadhiistaan kugu imaana adoo ujeed turiidu makaana juluusihi ma banaano laakiin bikhilaafi darfi zamaan fayanqaasu iqaamatu اlmasdari muqaamahu oo waxaad leedahay aatiika طuluuca الshamsi wa quduuma alxaaji wa khuruuja zaydin kuli fiiri طuluuca iyo quduum iyo khuruuj masaadir waay kulligeed waxay naaib ka tahay darfu zamaan oo macnaheeda waxa waay aatiika waqta طuluuci الshamsi bay ahayd waqtigiyaa la xadfay طuluuciha booskiisa la keenay waqta quduumi اlxaaji marka waxaa laleeyahay waxyaalahaas waa badan yihiin yani idaa darfu zamaan la gooyo oo icraabtii darfu zamaan la siiyo masdar keligiis kuma gaar ah ee lafdi kulli iyo bacdi mudaafayni ila darfiya lamid oo haddaa tirahdid sirtu kula alyowmi haddaa tirahdid kuladii waxaad leedahay mansuubun cala darfiya wa kula mudaaf alyowmu mudaafu ileyh marka yowmigii baa la idaafay booskiisina kuligaa lageeyey fa ucriba biicraabihi waxaa lamid eh mafcuulu muطlaqi waxaa leedahay sirtu طawiila jaaniba caliyin oo kale sirtu طawiila jaaniba niili oo kale dheh fiirta hadeertaan jaanib waxaa weeyaan iyo sharqi iyo kulli waa darf oo oo macnaha maya sirtu jaanib hadaa tiraa darfu makaanay u dhowdahay laakiin sirtu طawiila sharqiya niili dheh sharqi macnaha waxa weeyaan qorax soo bixi xaggeeda waa darfu zamaan waay waxaa lamid eh cadadkiyaa naaibka noqon karo sumtu ثalaaثata ayaami hadda ayaamtii oo darf ah inta dib loo dhigaa halaatha booskeedii la geeyey wahaakada almuhim ana anahu yanqaasu iqaamatu masdari iqaamaة اlmasdari muqaama darfi الzamaan walaa yanqaasu dalika fi darfi اlmakaani wa huwa qaliil waqad yanuubu masdaru masdar inuu naaib noqdaa la arkaa can makaani can darfi makaan inuu masdarka naaib noqdo la yidhaahdo jalastu qurba zaydin in la yidhahdo oo makaana intii la dhihi lahay qurba lasoo qaato wadaaka midkaas oo niyaabada ene yakhuru waa badan yahay inuu masderkii naaib ka noqdo waa badan yahay fi darfi zamani wuu ku badan yahay wallahu aclam salى اllah wslm calى nabiyina mxamed w aalihi w saxbihi ajmaciin